بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد waxaan ka bilaabaynaa beytka shan iyo siddeetanaad ayaynu ka bilaabaynaa tafiru min alhajiiri watantaqiihi fahalla min jahannama qad fararta walasta tudiiqu ahwanahaa cadaaban walow kunta alxadiida bihaa laduubta walaa takdiib faina alamra jiidun walaysa kamaa xasibta walaa dananta abaa bakrin kashafta aqaala caybii waakharahu wamucdamahu satarta faqul maa shiئta fiya min almakhaazi wadaacifhaa fainaka qad sadaqta wmahmaa cibtanii falifardi cilmii bibaaطinati kaannaka qad madaxta falaa tardaa almacaayiba fahiya caarun cadiimu yuuriثu اlinsaana maqtan وتهوي بالوجيه من ثريا وتبدله مكان الفوق تحت كما الضاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعودت وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث كنت وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرست وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشات ولا سابقت في ميدان الزور ولا أوضعت فيه ولا خبامت fain lam tan'a canhu nashiibta fiihi waman laka bilkhalaasi idaa nashiibta tudanisu maa tadahara minka xataa kaannaka qabla dalika maa dahurta wasirta asiira danbika fii wihaaqin wakayfa laka alfikaaku waqaad usirta وخف أبناء جسمك واخش منهم كما تخشى الضراغم وانسبنت وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم إلا إن عصمت ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت وغرب فالغريب له نفاق وشرق إن بريقك قد شرقت فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهنت ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت وإن فرغتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن كرمتها ونظرت منها بإجلال فنفسك قد أهنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أضلت فلا تأخذ بتقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت وقد أردفتها تسعا حصانا وكانت قبل ذا مئة وسيتا وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت بسم الله الرحمن الرحيم beytka shan iyo siddeetanaad ayaynu ka hadlaynaa iyo wasiyadii ama taladii ama dardaarankii sheekhu ardayga uu la hadlayey abaabakar ama uu la hadlayey ninka abaabakar la yidhaah ee sheekha ku gefay siday culimmada qaarkood u arkeen wuxuu yidhi tafiru waxaad ka baxsataa min alhajiiri kulaylka iyo bacadka waad ka baxsataa wa tataqiihi waanad iska dhowrtaa oo waad iska ilaalisaa kulaylka fahallaa min jahannama naarta jahannama xaggeega qad fararta maxaad uga carari weyday fahallaa qad fararta miyaad ka carartid min jahannama naarta jahannama wuxuu ku leeyahay sheekhu waad ka carartaa bacadka iyo kulaylka eh naarta jahanname maxaa dhacay oo naarta jahanname aad uga carari weyday naarta jahanname maxaad uga carari weyday waa su'aale aale su-aasha ayuu meesha keenay tafiru waxaad ka carartaa min alhajiiri kulaylka wa tattaqiihi waanad iska ilaalisaa fahallaa min jahannama naarta jahannamo xaggeega qad fararta maxaad uga baxsan weyday war miyaad hooggaagee naarta jahanname ka carartid ilaahay aayad qur'aana wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo innaga inala hadlaya inana dareensiinaya naarta jahannami inay ka daran tahay waxyaabahan aynu aragnay qul naaru jahannama ashaddu xaran waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow qul naaru jahannama ashaddu xarran low kaanuu yafqahuun naarta jahannamo ayaa kulayl daran haddii ay wax garanayaan waxaynu ognahay bacadka mukayafyo iyo eesiiyo ayaynu ka samaysannay marwaxado iyo daaqado ayaynu u samaysannay oo guryaha ayaynu markaaba hoos gelaynaa inagoo biyo biyole ayaad ina arkaysaa oo mar ad maydhato iyo mar ad cabto iyo marad hooska gasho ay tahay naarta jahanname maxaad haddaba aad uga iyada lafteeda uga gaashaaman weyday ilayn iyadaa ka daran oo ka khatarsane rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi xadiidka bukhaariga ku qoran wuxuu ku yidhi ina ahwana ahli naari cadaaban yowma alqiyaama larajulu yuudacu fii akhmasi qadamayhi jamrataan yغli minhumaa dimaaguhu kamaa yagli lmirjalu bاqmqm wuxuu rasuulku leeyahay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi ahlu naarka ninka ugu naarta yari qof ilaahay naarta geeyo ka ay naartiisu ugu yar tahay waa nin labada baabaco ee lugta baabaca godanta ayaa laga saarayaa laba dhimbiilood oo naara markaasay maskaxdiisu halkaa ka karaysaa dhimbiilaha halkaa kaga dhegan ayay maskaxdiisu la karaysaa waa ninka ugu naarta yar ahlu naarka marka la eego haddaba sheekhu wuxuu inagu dhiirigeliyey sidaa naarta uga dig kulaylkaan iskaga ilaalinayno inaynu sidoo kale iskaga ilaalinno naarta jahannama tafiru abaabakaroo waxaad ka baxsanaysaa idhe min alhajiiri cadeed kulaylka waad ka carartaa wa tataqiihi waanaad iska ilaalisaa fahallaa min jahannama naarta jahaname xaggeega qad fararta maxaad uga carari weyday oo naarta jahanname lafteeda miyaad ka carartid ood iyadana ka gaashaamatid walasta tudiiqu ahwanahaa cadaaban walow kunta alxadiida bihaa laduubta walow kunta alxadiida buu kaygu qorayaa walow kunta alxadiida buu ahaan jiray gabaygu wuxuu uhi walasta ma tihid tudiiqu mid awoodaya ahwanahaa naaraha inta ugu yar cadaaban xagga cadaabka naarta inta ugu yar oo cadaab ah uma adkaysan kartid oo ma karaysid walow kunta lxadiida bir haddaad tahayna bihaa naarta darteed baad ladubta la dhalaali lahayd ladubta waad dhalaalaysaa oo naartu haddaad bir tahay way ku dhalaalini wuxuu nebigu inoo sheegay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi xadiidka bukhaariga ku qoran naarukum juz-un min sabciina juz-an min naari jahannam waxaa la idhi dabkan adduunka aynu ku shidannaa waa dabka jahannamo ama naarta jahannamo oo toddobaatan loo qeybiyey qeyb ka mida waxay ka dhigan tahay halka kulayl ee hadda naaraheennani ay sameeyaan sagaal iyo lixdan jeer ayay naarta jahanami ka kulu ka kulushahay oo ay ka daran tahay waxaa rasuulka lagu yidhi haddii naartanuuna lagu cadaabi lahaa naartanaba cadaab noogu filaan lahayd rasuulku wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam in sagaal iyo lixdan qaybood oo kulaylada ah ay la dheer tahay sagaal iyo lixdan kulayl ayay la dheer tahay saasuu sheekuu yidhi walasta ma tihid tudiiqu mid awoodaya ahwanahaa naaraha inta ugu yar cadaaban xagga cadaabka walow kunta haddaad ahaan lahayd alxadiida bir haddaad ahaan lahayd bihaa naartaa ayaad ladubta ku dhalaali lahayd naartu haddaad bir tahayna way ku dhalaalin lahayd oo gebigaaguba waad dhalaali lahayd walaa tunkir faina alamra jidun walaysa kamaa xasibta walaa dananta hadalkaygan ha inkirin walaa tunkir ha inkirin hadalkaygan faina almra amarka aan kuu leeyahay jidun waa dhab warkan aan kuu sheegayaa waa war run ah oo dhab a ah weeye walayse ma aha kamaa xasibta sida aad malaysatay walaa dananta iyo sida aad moodday toona warkanaan kuu sheegayaa waa war run ah ama dhab ah oo diinteennu six saraaxatana ay inoogu sheegtay haddaba warkanaan kuu sheegaya ha fudaydsanin oo waa gabay iyo ha is odhanin uun waa waxyaabo kale walaa tunkir ha inkirin warkaygan fa ina alamra amarku jiddun dhab weeyaan walayse mana aha kamaa xasibta sidaad u malaysay walaa dananta iyo sida aad moodday toona ma aha abaa bakri kashafta aqaala caybii waakarahu wamucdamahu satarta sheekhii kitaabka qoray wuxuu la hadlayaa ninkii abaabakar la odhan jiray ee isaga waaninayey hadda wuxuu idhi abaabakrin abaabakarow kashafta waxaad fayday aqala caybi ceebtayda intii ugu yarayd abaabakar ceebtayda intii ugu yarayd baad ummadda u soo bandhigtay wa akharahu ceebtayda intii badnayd wa mucdamahu iyo intii weynayd satarta waad qarisay warniyow naftayda aniga aqaan anaa naftayda xoogogaal u ah ceebtan suuqa lagu hayaa waa intii ugu yaraydeen ceeb anigu lahaa ceebahaygu inta kale way ka sii wen yihiin ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala sheekha kitaabka qoraya ayaa ninkii abaabakar ee afka la soo galay ama dacaayadeeyey ee suuqa wax u geliyey ayuu la hadlayaa wuxuu yidhi abaabakrin abaabakaro waa munaade xarfunidihii laga xadfay abaa bakrin yaa abaa bakrin abaa bakarow kashafta waxaad dadka u fayday aqala caybi ceebtayda intii ugu yarayd baad fayday wa agarahu ceebtayda intii badnayd wa mucdamahu iyo intii weynaydna satarta waad qarisay ceebahayga intii weynayd ma adigaa sheegayba faqul maa shiئta fiya min almakhaazi wadaacifhaa fainaka qad sadaqta markaad abaabakar way caayaysid faqul waxaad tidhaha maa shiئta waxaad doonto fiya aniga dhexdayda wax alla waxaa doonta idhe oo min almakhaaziyi dullinimo ah, wax kaste oo dullinimo ah, aniga igu tilmaam buu yidhi wadaacifa haddana ii laablaab ceebtaa aad igu sheegaysid ii laablaab fa innaka adigu qad sadaqta run baad sheegtay war bashar baanahay ilaahay waan ku khaldamaa ilaahay waan ku gefaa dariiqa saxda a ah ma haysto in badan oo igamida waxaad sheegaysa ii laablaab run baad sheegtay oo warkaasi waa war dhabahe faqul waxaad tidhaahdaa maa shita waxaad doonto fiya aniga dhexdayda oo min almakhaazi waxyaaba hoojin muujinaya ah wadaacifhaa ii laablaab fa inaka adigu qad sadaqta run baad sheegtaye ilaahay un baan subxaanahu wa tacaala dembi dhaafkiisa aan rajaynaya raxmaddiisa aan hunguraynayaa laakiin anigu waxaan ahay ma jirto oo ilaahay baan habeen iyo maalinba ku gafaa haddaba sheekha tawaaduc bay ka tahay labadan markanuu leeyahay abaabakarow ceebtayda intii yarayd baad fayday inta badanina way ii qarsoontao way aasan tahay tawaaducii sheekha weeyi inkastoo basharkaba inta badan ceebihiisa ilaahay og yahay waayo nebiyadii aan dembiga lahayn baa ilaahay markay la hadlayaan lahaa waladii admacu an yakfira lii khati'atii yowmaddiin waa nebiyullaahi ibraahiim abulambiyaa nebiyada oo dhani ninkay ku abtirsadaan intii isaga ka dembaysay abu ibrahim nebi ibrahim ablambiya baa loo yaqaanaa ibraahim waa ululcazmiga ayuu ka tirsan yahay nebi maxamed kuwii la amray inuu sidooda u adkaysto fasbir kamaa sabara ululcasmi nebi maxamed waxaa la yidhi u adkayso siday ululcasmigu u adkaysan jireen waa nebi ibraahim iyo nebiyadii la socday nebiyadii dee ka agdhodhowaa haddaba nebi ibraahim isagoo nebiya buu leeyahay waladii allaha admacu aan hunguraynayo an yakfira lii inuu iga dhaafo khadii'atii gefkayga yowma diini maalinta qiyaamada maalinta la laysxisaabayo ilaahay ayaan ka filanayaa buu idhi gefafkayga in iga dhaafo nebiyullaahi yuusuf muxuu lahaa markuu ilaahay baryayey ile waa min baabi tawaaduce wuxuu lahaa ilaahay isagoo baryaya tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin ilaahayow i oofso anigoo muslima ina haleeshii dadka saalixiintaa ah ee suusuuban waalxiqnii bisaalixiin ilaahow ihaleeshii dadka suuban ilaahow igu dar buu lahaa sala allahu calayhi wasalam waxaynu ognahay waa min baabi tawaaduc culimmadana waa la yaqaanaa tawaaducooga oo in badan bay caddeeyaan ama ay sheegaanay isku haystaan inay geflayaasha waaweyn ay yihiin abibakar muxuu odhan jiray saxaabigii abibakar wuxuu yidhi lawaditu annii kuntu shacratan fii janbi cabdi mu'minin waxaan ku temaniyaa inaan noqdo xabad heeda oo qof mu'min oo ilaahay yaqaanaa uu cuno oo qof mu'mina calooshiisa gasha ayaan ku temaniyaa buu abibakar odhan jiray radia allaahu tacaala canhu anas ibnu maalik waxaynu ognahay inuu rasuulka markuu tilmaamayey ku tilmaamay addoon addoommadii ree madiine ka tirsan ayaa rasuulka u yeedhan jirtay markaasuuna rasuulku maya odhan jirinuu raacayey waa min baabi tawaaduc qof isla weyn ama iskibrinaya ama wax kale isku arka rasuulku ma ahayn sala allahu calayhi wasalam dhaqanka diinta islaamku ay ina farayso ee nebigeenna aynu ka soo gaadhnayna waa inaad kibirka halkaa iska dhigto isla weynida waa inaad halkaa iska dhigto intisaar linafsi waxa loo yaqaano waa inaad meel iska dhigto imaamu shaafici muxuu lahaa markuu ka hadlayey tawaaduca wuxuu lahaa أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة أحب waxaan jecelahay الصاaلحيiنa dadka suusuuban ayaan jecelahay walastu anigu ka mid ma ihi minhum dadka wanaagsan lacallii waxaan rajaynayaa an anaala bihim dadkaa aan jecelahay inaan ku helo shafaacatan shafaaco ilaahay agtiisa inaan shafaaco kaga helo ilay nebi maxamed baa xadiid saxiixa ku yidhi almar'u maca man axabba qofku wuxuu macooga ahaadaa cidda uu adduunka jecel yahay adduunka ayaad jeceshahay ma akhniyada iyo maalqabeenka ayaad jeceshahay ma culimmada iyo dadka ilaahay ka baqa ayaad jeceshahay ma dadka waxaad ku idhaahdaa umarada iyo madaxda ayaad jeceshahay almaru maca man axaba buu nebigu leeyahay sala allahu alayh wasalam kolkaa imaamu shaafici waan jecelahay buu yidhi dadka dariiqa ilaahay haya waxaanan jece rajaynayaa buu yidhi ilaahay agtiisa inaan macooga ahaado oo shafaaco aan kaga helo wa akrahu waxaa nacaa buu yidhi man tijaaratuhu lmacaasi qofka ka ganacsada macsiyada iyo ilaahay in la caasiyo walow kunaa sawaa'an fi lbidaaca alaabta anigu aan wato oo kaleba ha lahaado walow isku alaabba aanu iibino isku camalba aanu ahaana buu imaamu shaafici leeyahay war aniguna waa inaan isnacaa haddaan ilaahay dariiqiisa ka fogahay waayo haddii diintan aad haysato run aad ka sheegaysid naftaada waad nici maalinta ay dariiqa ilaahay ka fogaato naftaada waad jeclaani iyo qofka kaa soo hor jeedaba waad jeclaani maalinta ilaahay dariiqiisa aad ku aragto imaamu shaafici gabaygaa ayuu tiriyey laakiin markiiba waa loo jawaabay culimmadii khayrka badnayd ayaa u jawaabay mid kamida ah ayaa yidhi tuxibu saalixiina wa anta minhum imaamow gabay buu ugu jawaabay waad jeceshahay buu dadka wan wanaagsan adigaana hogaaminaya oo ka mid baa tahay ee ka mid ma ihidi waa min baabi tawaaduc abaabakrin abaabakarow kashafta waxaad fayday aqala caybii ceebtayda intii ugu yarayd wa agarahu ceebtayda inta ugu badan wa mucdamahu iyo weynankeegaba satarta waad qarisay faqul waxaad tidhaah maashita waxaa doonto fiya aniga dhexdayda oo min almakhaazii waxyaabaha dulinimada muujinaya ah wadaacifhaa ii laablaab fa innaka adigu qad sadaqta run baad sheegtay haddaadi cayday cayda run baad ku sheegtay aniga anaa xun buu leeyahay sheekhii qaxdaani la odhan jiray markuu gabayga tirinayay muxuu lahaa qasiidadiisii wallaahi low calimuu qabiixa sariiratii laabaa salaama calaya man yalqaani walaacradu canii wamallu suxbatii walabuutu bacda karaamatin bihawaanin laakiin satarta macaayibii wamahaalibii waxaluumta can saqatii wa can tuqyaani waa qaxdaani baa le wallaahi baan ku dhaartaye buu yidhi low calimuu hadday og yihiin qabiixa sariiratii aniga sariir hoostayda iyo waxa ii qarsoon xumidiisa hadday og yihiin laaba salaama salaantaba wuu diidi lahaa calaya aniga dushayda uu isalaamo man yalqaanii cidda ila kulantaa waxa ii qarsoon haddii dadku ay og yihiin ee ilaahay igu og yahay dadkuba salaanta way igala bayri lahaayeen buu yidhi wala acraduu canii way iga jeedsan lahaayeen wamalluu wayna ka daali lahaayeen suxbatii inay ila saaxiibaan walabu'tu ay rajactu waan soo noqon lahaa bacda karaamatin sharafta kadib bihawaanin dulli baan la soo noqon lahaa laakiin satarta macaayibi ilaahw ceebahayga adaa asturay wa mathaalibi daldaloolkayga ilaahayow adigaa asturay wa xalumta waana dulqaadatay can saqadii dhacdhacaygii ayaad ii dulqaadatay wa can dugyaani iyo xadgudubkaygiiba ilaah waa naxariistaadii sheekha tawaaduciisii bay ahayd wuxuu leeyahay waxa ii qarsoon dadku hadday og yihiin salaanta igala beydhi lahaayeen buu leeyahay ومهما cibtني فلفرد جاهلي بباطنتي كأنka qad madaxta abاbكر waa ninkii sheeka caayey wuxuu yihi ومهmaa cibtني wax kastood abاbكrow iceebayso in kastood iceebaysood ceeb igu sheegto فلفardi جahlي jahligayga xeesha dheer dertii bibaaطinii baaطinkayga iyo gudahayga hoose markaan eego kaأnaka waxaa lagu moodaaba qad madaxta inaad i ammaanayso in kastood icaydo aniga ood wax iga sheegto oo jahligayga badan iyo ceebahayga adigu caydo xaqiiqadayda markaan dib ugu noqdo caydaad waaba ammaan buu yidhi ceebaha adan afka ka soo marin eeen leeyahay haddaad ogaan lahayd ceebtanaad sheegtay ammaan bayba ii tahay buu yidhi war ceebtanaad sheegaysaa wax weyn ma aha ee ammaan bayba aniga ii noqoni wamahmaa cibtani wax inkastood kastood i ceebayso falifardi jahlii jahligayga xeesha dheer dartii bibaatinatii ee baatinkayga aan u leeyahay kaannaka waxaba lagu moodaa qad madaxta inaad i ammaantay war ceebahaygu intaad sheegtay abaabakaroo way ka badan yihiin ceebahayga allihii i abuuray uunbaa garanaya buu allihii i abuuray uunbaa garanaya haddaba culimmadu dhaqan bay lahaayeen culimmada ilaahay ku xidhan subxaanahu wa tacaala ee cilmigoogu alla kabaq uu u kordhinayaa dhaqan iyo tilmaan ayay leeyihiin tilmaanta ay leeyihiin waxa number one ka ah bal hadde aada u eg waa dhaqanka culimmada lagu yaqaan weligoodba weeye cadowgooga ayay ka faa'iidaystaan adiga cadowgaaga waxaa tidhaa sow maaha ninkani cadow buu igu yahay hadalkiisa ha maqlina way jecel yihiin maalinta uu cadowgoogu hadlo maalintaasi jaanis bay u tahay waayo cadowgu wuxuu ku sheegayo uu ku caayayo ayay hoos u baadhan ila way nool yihiine maanta waad nooshahay oo wax kastoo lagugu sheego haddaad hoos u eegto waxaasi hadduu jiro haddaad iska ilaaliso dee waxa weeye ninkii cadowga ahaa naar buu kaa badbaadiyey waayo qofka ku jecelay inta badan kaa daba hadli maayo laakiin cadowgaagu maalinta uu goldaloolo kaa helo wuu ku tooganayaa hays is odhanin waa cadowgaagii hadalkan iska dhaaf ha is odhan war cadowgaygu muxuu leeyahay dhe si dhab a ah u eeg hadalkan haddaad kolkaa waxaani wax xun oo aad ku tilmaaman tahay uu yahay waad nooshahay albaabka towbaduna wuu furan yahay halkaa iska dhig waa dhaqanka culimada rabbaaniyiintii ay leeyihiin culimada ilaahay ku xidhan dhaqankooga ayuu number one u yahay inay cadowgooga ka faa'iidaystaan waxa uu ku sheegayo wa mahmaa cibtanii wax inkastood icaydo falifardi jahlii jahligayga xeesha dheer dartii bibaainatii ee gudahayga anigu aan u leeyahay kaannaka waxaaba lagu moodaa qad madaxta inaadi ammaantay war waxaad igu caayaysaa ammaan buu noqon waxa aan leeyahay ilaahay ugu og yahay marka la eego falaa tardaa almacaayiba faahwa caarun cadiimun yuuriu linsaana maaqtan falaa tarda raalli ha ku noqon abaabakarow almacaayiba ceebaha waxaad tidhaha falaa tarda almacaayiba ceebaha raalli ha ku noqon fa huwa caarun ceeb weeyaan inaad ceeb raalli ku noqotaa ceeb markaad isku aragto ha ku raalli noqonin oo ha iska garab fadhiisan isku day inaad iska maydho waayo ceebtoo lagu qancaa iyadaaba ceeb a ah. falaa tarda raalli ha ku noqon almacaayiba ceebaha raalli ha ku noqon fa huwa ridaha ceebtu caarun ceeb weeyi ceebta oo cadiimun aad u weyn yuurisu wuxuuna dhexalsiinayaa alinsaana qofka maqtan cadho ayuu dhexalsiini ilaahay ayaa subxaanahu wa tacaala kuu cadhoon oo kugu nici haddaad ceebta raalli ku noqotood ku qanacdo wtahwii bilwajihi min anhuraya watubdilhu makaana alfawqi taxta haddaad ceebta ku qanacdo waxaad ku foorarsanaysaayood ku hoobani waxaad ka soo dhici xidigaha oo kale waxaanad ku hoobani ceelan gun lahayn ceel gun laysku taagaba aan lahayn ayaad ku dhici doontaa waa haddaad ceebta ku qanacdood raalli ku noqoto watahwi waaad way la hooban waa ceebihii bilwajiihi ninka wejiga leh ee sharafta leh min ahuraya xidigaha iyo cirka ayay kala soo dhici wa tubdiluhu waxay ugu bedeli makaanalfawqi meeshii sarana taxta meel hoosaysa ayay ugu bedeli cirka nin ka soo dhacay oo ceel bilaa gun ah ku soo dhacay oo kale ayaad noqonaysaa ceel bilaa gun ah dulli baa macsiyadu ay dadka dhexal siisaa dulli ayay dhexal siisaa waxaana lagu dhaxlaa diinta islaamka oo laga baydho wa jucila dillatu wasaghaaru calaa man khaalafa amrii rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi xadiidka imaamu axmed uu soo saaray ee mucallaqa bukhaariga ku ah wuxuu leeyahay waxaa dulliga iyo yaraantaba la yeelay cidda aniga amarkayga garab marta falaa tarda raalli ha ku noqon almacaayiba ceebaha raalli ha ku noqon fa huwa kaasi caarun ceeb weeyi cadiimun oo weyn yuurisu wuxuuna dhexalsiin alinsaana qofka maqtan cadho ayuu dhexalsiin wa tahwi ceebuhu way kula hooban oo ereyga tahwii afaacilkiisa ceebaha laga dhigo jamacaa oo jamacuna dee dhadig buu iska ahaan jiray sida gabayaagu uu sheegayo ina qowmii tajammacuu وبqتلي تxadثوا laa ubaalي بجaمعiهiم كuل جaمعi مؤنaث watahwi ceebaha ayaa la hooban bilwajiihi ninka من leh minahuraya xidigaha ayay kala soo hoobanayaan iyo ururka amaa watahwi waad la soo dhici dhe adaa qofkan abibakar uga dhig faacilka watahwi niyahu waad soo hooban bilwajiihi ka wejigale ayaad la soo hooban minahuraya xidigaha ayaad kala soo hooban wa tubdiluhu waanad u bedeli makaana alfawqi meesha sare taxta meel hoosayse ayaad ugu bedeli ama ceebaha ayaa meesha sare meel hoosayse ugu bedelaya waxaa la og yahay qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha buu ilaahay leeyahay haddaad naftaada dasiiso iyo waxyaabo xunxun u qariso ilaahay baa tilmaamay inaad khasaaraysid haddaad naftaada dahirto oo xumaha aad ka dahirtana ilaahay baa ku tilmaamay inaad qofku ilaahay dulleeyo ayaa horta dulliya ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi waman yuhini illaahu famaa lahu min mukrimin qofku ilaahay ihaanaysto ee diinta meel kaga dhaca cid sharaf u yeeli kartaa oo dambe ma jirto kaman طaacaatu tubdiluka andaraari watajcaluka alqariiba wain bacuud kama daacaatu cibaadooyinka ilaahay ad ugu dhowaanaysa iyo daacooyinkuba tubdiluka waxay kuugu bedeli addaraariya xidigaha ayay kuugu bedeli oo xidigaha ayay ku geyni hadday cibaadadaadu badato intay dhulka cibaadadu kaa qaado ayay xidigaha ku gaadhsiini kama daacaatu sida daacooyinku iyo cibaadooyinku tubdiluka ay kuugu beddelayaan addaraariya xidigaha wa tajcaluka waxay kaa dhigi alqariiba qof dhowbay kaa dhigi wa in bacuta abad fogaatide adigoo fog ayaa haddana qof dhow oo kale ad ahaani hadday cibaadadaada iyo xadhigga ilaahay aad la leedahay uu wanaagsan yahay ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay oo yidhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay kuwa iimaan kale kor buu u qaadaa kuwa cilmigii iyo aqoonta la siiyeyna darajooyin dheeraadaa la siini kama daacaatu sida daacooyinku tubdiluka ay kuugu bedelayaan addaraariya xidigaha sare inay ku gaadhsiiyaan watajcaluka waxay kaa yeeli alqariiba mid dhowbay kaa yeeli wainbacuta abad fogaatide watanshuru canka fi dunyaa jamiila watalqa lbira fiihaa xayثu kunta watanshuru cibaadadu waxay baahin canka adiga xaggaaga waxay ka baahin fi dunyaa adduunyada marka aad joogto jamiilan wanaag adigoo adduunyadan jooga hadday cibaadadaadu badnaato dadka wanaaggaaga unbay maqlayaan cidda warkaaga maqashaa wanaaggaagunbay maqli cidda adiga ku aragtaana wanaaggaaguunbay arki waxa weye gebigaaguba wanaag socda ayayaad noqonaysaa wa watanshuru waaway baahin canka adiga xaggaaga ayay ka baahin fi dunyaa adduunyada dhexdeeda jamiilan wanaag bay kaa baahin wa talqaa waxaad la kulmi albira wanaaga xayu kunta meel kastood joogtaba wanaagunbaad heli oo wanaagunbaad la kulmi haddii albira ba'da la kasriyo waa wanaagunbaad heli haddii albera la yidhaahyo ba'da la kordhagana waa la heli karaayo riwaayooyinka qaarkood waxay leeyihiin albera ayay le welibana waa kuwa la kitaabka risaaladda qeybta la taxqiijiyey albara ayaa ku qoran oo ba'da la kordhigo oo albera aynu nidhaahno wuxuu doonayaa markaa inuu yidhaahdo watanshuru waxay baahini cibaadadu canka adiga xaggaaga waxay kaa baahin fi dunyaa adduunyada dhexdeedana ay ku baahin jamiilan wanaag uunbay baahin wa talqaa waxaad la kulmi albera dadkana waad la kulmi fiihaa adduunyada dhexdeeda xaysu kunta meel kaste ood joogto ayaa dadka dee wanaagsan inta albera dadka welibana dadka baariyiinta ah weeyi albera waa dadka ahlu daacada ah waa kiraamun barara waa bararadii oo kale mufradkeegii dadka baariyiinta unbaad adduunyada meel kastoo joogto kale heli haddaad magaaladan joogto intaa taqaanaa waa inta ilaahay ku xidhan haddaad magaalo kale tagto dadka khamriilayaasha iyo dadka daroogada isticmaalo beren maysid iyo khaa'imiinta inta ilaahay taqaana unbaad baran ilain adigaa ilaahay ku xidhan subxaanahu wa tacaala albera waa dadka baariyiinta ah cibaado badan tahay adduunyada magacaagaa wanaagsanaani meel kastoo degtana inta ilaahay ku xidhan un baad kala saaxiibi shawqi gabayaagii la odhan jiray baa yidhi daqaatu qalbi اlmar'i qaa'ilatun lahu ina alxayaaةa daqaa'iq wahawaani farfac linafsika bacda mowtika dikiraha fadikru lilinsaani cumru haani daqaatu qalbi اlmar'i qofka qalbigiisan yaree wadnahan isgaraacayaa qaa'ilatun lahu waxay qofka ku leedahay ina alxayaata noloshaaduba daqaa'iqu waa daqiiqado wa hawaanin iyo ilbidhiqsiyo farfac kor u qaad linafsika naftaada bacda mowtika intaad dhimatay kadib dikrahaa xuskeega war adigoo dhintay magac wanaagsan isku samee fadikru haddaba xusku iyo magaca wanaagsani lilinsaani insaanka wuxuu u yahay cumrun haanin cumri labaad adoo dhintay baad adduunka u soo dhalani haddaad tahay qof ilaahay ku xidhan ilaahay baa macaaga noqonaya oo cibaadada haddaad badiso miciyada ilaahay baad helaysaa ilaahay baa ku tawaliyaya oo umuurtaadoo dhan tawaliyaya ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun ina aladiina kuwa qaaluu odhanaya rabbuna allah rabbigaya waa allah kuwa odhanaya uma istaqaamuu jidka saxda ah ku toosnaanaya tatanazzalu calayhim almalaa'ika malaa'ig baa ku soo degi doonta waxay malaa'igtaasi odhanaysaa markay naftu ka baxayso anlaa takhaafu war ha baqina oo ma baqaysiin walaa taxsanuu mana murugoonaysiin wa abshiruu ku bishaaraysta biljannati janno allatii jannada oo kuntum ad ahaydeen tuucaduuna kuwa loo ballan qaado haddaba cibaadadu adduun iyo aakharaba waxay noqonaysaa meel ad ku liibaanto ayay noqonaysaa وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد مما قد غرست وتمشي waad lugayn fii manaakibihaa arlada geesaheega ayaad lugayn casiizan adigoo cizi leh meel kastood u lugaysaba cizi baad leedahay iyo sharaf watejni waad goosan alxamda mahad iyo magac wanaagsan mimaa kii xaggiisa qad qarasta aad soo beedhatay meel kastood joogtana mahad iyo magac wanaagsan ayaad ka goosanaysaa oo midhihii aad beeratay ah cizi oo dhan waxaa lagu helaa cibaado iyo ilaahay oo lala xidhiidho ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi man kaana yuriidu alciza war qofka cizi doonayaa falilaahi alcizatu jamiican cizi oo dhan ilaahay baa iskale ilaahay haw doonto ilaahay baa ciziga iyo sharafta bixiya haddaba ilaahay xidhiidh la samee ilaahay baa subxaanahu wa tacaala umuurtaadoo dhan adigana dabaraye wa tamshi waad lugayn fii manaakibihaa dhulka jihooyinkeega oo dhan baad u lugayn casiizan adigoo cizi leh watajnii waanad goosan alxamda mahad ayaad goosan mimaa kii xaggiisa ayaad ka goosani qad qarasta aad soo beeratay wax kaste ood beeratay oo dunida aad ku soo beeratay ilaahay baa midhaheega ku siinaya وأنت الآن لم تع... وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشاط وأنت adigu buu yidhi abaabakarow alآana hadda lam tucraf laguguma garanayo bicaybin wax ceebaba ilmo yaroo hadduun qaan gaadhay baa tahaye yaa ceebba kuu yaqaana qofka markaad waaninayso waxaa la yidhaahdaa dhinaca adagun looma saaro waxa la tusaa xataa inuu ceebihiisu ay yar yihiin waxaa la tusaa ilaahay siduu ugu cibaadaysto waxaa la tusaa cibaadada hadduu sii xoojiyo ilaahay intuu u jirsani taa ayaa looga warramaa oo la tusaa waxaa la yidhaahdaa nasiixadu war waa buur oo kale ee idinkuna ha sii cuslaynina qofka nasiixada dadka u naseexaynaya hadduu quus kaa dhigo quus hadduu kaa dhigo dee waxaa laga yaabaa qofku inuu is yidhaa ilaahay ka quusataye dee wax kasta adduunyada iska samey haddaba quus inuu ismoodsiiyaa laga yaabaa qofka waxaa la tusaa inuu addoon yahay in tawbadiisu ay maqbuulad ay tahay oo hadduu tawbo keeno ilaahay uu ka tawba aqbalayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi dhammaantiin haddaad wax iweydiisatiin oo mid kastaaba wuxuu doonu iweydiista aan siiyo milkigayga ka zuulin mayso ama ka nusqaamin mayso waxbaba sidii ilaahay dhammaanteen haddaan bannaan qura istaagno oo gacmaha aan taagno oo yaa rabbana an oo nin kastiba wax alla wuxuu afka soo marsan karayo ilaahay uu weydiisto oo ilaahay uu siiyo ilaahay waxba kama dhammaanayaan oo kama nusqaamayaan hays odhanin ilaahay shalay baad weydiisatee maanta iska aamus hays odhanin shalay baad ilaahay barid oo shalay ilahay ma waxbaa ka maranaya mase ogtahay tahay ilmo bani aadamna in baryada badanna laysku noco ilaahayna inuu baryada badan kugu jeclaanayo ma ogtahay waa waxa aynu ku kala duwannahay weeye ilaahay albaabkiisu waa kuu furan yahay mar kastood baridana cibaadaad ku jirtaa ilaahay baad u dhowaanaysaayo cibaadadan kugu jeclaanaya wa anta adigu aalaana hadda lam tucraf laguguma garanayo bicaybin wax ceebaba laguma hayo ceeb laguma hayo walaa danasta mana maanad wasakhaynin thawbaka maradaadii mud ilaa markaad bilowday laga soo bilaabo maadaa dembi iyo macsiyo maradaada ku madoobeeyey weli maradaadu way caddahay weli qalbigaagu wuu nuurayaa weli caruur ayaa tahay war bal is-ilaaliyo haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala dib ugu noqo kolka waa in dhinacanna qofka wax laga turo laga tuso waxaa la yidhaha annusxu haqiilu falaa tajcaluuhu jabalan war naseexadu sideeday u culus tahay buurha ka dhigina waxaa la yidhaahdaa waalxaqaa'iqu muratun fastaciinuu lahu khifata albayaan xaqiiqada iyo dhabta marka lagaala hadlayo dhabtu way qadhaadhahay runta marka lagu sheegay lagu leeyahay maalin unbaa gurigiina lagaa qaadi oo raggu ay garbaha ku saari kiyo iil yar laguu jeexay oo god yar lagugu ridayo oo dee ciidda aad firaash lagaaga dhigayo jaajuurka aad huwanaysid dhagaxa aad barkanaysid wehelkaaga camalkaaga uu yahay xaqiiqada marka laguu sheegayo way qadhaadhahay way qadhaadhahay in badan buu qofka laga yaabaa markuu qubuuraha arko inuu naxo markuu qof la sida arko inuu naxo waxaa la og yahay geerida marka laga sheekaynayo waxaa la yidhaahdaa nin madluumihi ma xasuusto nin dunida sidaba cidhiidhi kaga jiraa geerida ma xasuusto ilaa wusci buu galaa bal adigoo dhinac lagaa maray waxaad xasuusataa adiguna inaad dhiman ummaddan dhanka kaa ihina inay dhiman doonto ilaahayna isku kiin keeni doono xaqiiqo cadoo dadku wada garanayaanoo lagugu dulmayana ilaahay hortiisa lasoo bandhigi doono waad iska farxaysaayo oo waasax baad gelaysaa wixii kuma dhibayo bal hadaba waxaad xasuusataa geerida adigoo barwaaqo ku jira adigoo dabaqyo iyo diyaarada leh adigoo adduunka kala amra adigoo markaad geeri markaa maqasho maxaad u malaynaysaa waxoogaa cidhiidhiya waxaad sharanaysaa war gurigan ad ma dabaqyada intan la eg baad ka tegaysaa war adduunyada intan la eg baad banaanka ka dhaqaaqaysaa war xaaskaagiibuu nin dambe guursanayaa warma ma ubadkaagiibaa mooyaan si ay noqon doonaan war ma hantidaadiibaa la qaybsanaya eeg qofku xaqiiqada way qadhaadhahay baa la yidhaahdaa xaqiiqadu way qadhaadhahay maadaamay xaqiiqadu qadhaadhahay xaqiiqadaa dadka marka loo gudbinayo waa in loogu gudbiyo qaab xikmadaysan qaab xikmadaysan oo dadka ay ku gasho oo dadku ay wax ku qaataan waa in loogu gudbiyo culimadeenna qaar baa gabay inoogu soo gudbinaya qaar baa wacdi inoogu soo gudbin jiray qaar baa aayadaha iyagoo fasiraya inoo soo gudbinayey qoloba dhinac bay ayay ka eegaan wa anta adigu aalaan hadda lam tucraf laguuma garanin bicaybin wax eeba walaa danasta maanadna wasakhaynin thawbaka maradaada mudna sha'ta markaad kortay ama aada barbaartay laga bilaabo walaa saabaaqta fii maydaani zuurin walaa awdacta fiihi walaa khabamta walaa saabaqta umaadan badinin fii maydaani zuurin garoon zuur iyo been abuurad lagu samaynayo meelaha been abuuradka ma u badiyey ma adan iman meel been abuuraduu ka jiro markhaati beenaale macsiyo ilaahay lagu caasiyayo subxaanahu wa tacaala walaa saabaqta umaadan soo tartamin oo umaadan beratamin fii maydaani zuurin garoon xuma lagu hayo maadigaa tartan u soo galay walaa awdacta maanadna degdegin fiihi garoonka oo walaa khababta umaadan soo cararin ma garoon xuma lagu hayaad u soo degdegtay ama ad u soo carartay waa maya jawaabtu hadda waxaa jira meelaha qaar waxaa la sheegaa in lagu odhanayo intaa intaa maxaan qaadanaya anaa markhaati been markhaati beenaale kuu furiye intaasaad qaadan bes igu halaynaan anugu haddaba markhaatiga kuu furo markhaatiga aad furaysaa muxuu ahaa waxyaabaha iminka adduunka ka dhaca marka la eego ilaahay waad waad dheguun baad faraha gelinaysiin laga yaabaa inaad tahay inan yaroo qoys muslimiina oo wadaada'a ah ku soo korayoo diinta lagu ababiyeyo maxaanku dhaha qur'aanka lagu darayo xaafidulqur'aan oo gurigooga markuu ka soo baxo masaajidka yimaad magaaladana waxba aan ka aqoon waxaad moodaysaa dadkuba sidaadan oo kaluun cid been sheegtaaba inayna jirin cid iskhaa'intaaba inayna jirin dadkuba khayrkanun in lagu wada jira hamoodin dad baa wax kale ka sheekeeya waraabayaal caadiya oo dhar xidh xidhan baa jira waraaba bal dhar xidhan ka waran oo laga yaabo mararka qaar inaad dusha kaga dhacdo wa waraabe waad aamintay ari baad u dhiibatay waraabow arigan i raac wanaagsanaa waxa weeye adduunka waxa ka jira wax badan xaqiiqatan ma ogin kaartooyinka iyo qoladan dee adduunyada ka tagtay nooca ay yihiin ay isticmaalayaan qadiyad anigu aan u joogay baan aad u jecelahay mar kaste walaalaha inaan u sheego wallahi waan xasuustaa waddadan weyne iminka xaggan inaga xigta koonfurta meel kamida iskoys kamida anoo maalin maraya ayuu nin oday xawaalada inoogu dhowe waddada ku taalla ayuu lacag ka qaatay isagoo oday laf weyn buu ahaayoo bakoorad buu sitaa isagoo bakooraddii sita ayuu inan yaroo cimaamad cas xidhan ood wadaad moodo sheekh ah oo cimaamadda halkaa madaxa ku duubtay ayaa odayga daba socda inankuu faramadhan yahay odaygiibuu haad ka waayey odaygii oo dagan buu waayey inankani xawaaladdu ka soo raacay oo odaygu lacagta ayaa jeebka ugu jirta inankiibaa odaygiioo arkaya intuu jeebka gacanta ka geliyey lacagtii ka qaadis yidhi waddaa noo dhaxayso annagu waanu arkaynaa markay bilaabanaysay iyo markay gebagaboonaysayba lakiin dariiqaa noo dhexeeya waa aniya nin kale waxaa dhacday markii odaygii uu arkay ninkan gacantiis jeebka gacanta la galay ayuu odaygii gacantii u qabtay intuu inankii yaraayo ee wadaadkaan gacantii siibay si deg dega hoos si ayna dadku u arkin uunba odaygii hadlin halkaa dhabarka uunbu midi ka soo saaray intaa leegoo tegeela lagu qalaa odaygii unbuu ku yidhi maxaad leedu wuu saaray kuma dhufan wuu gu hanjabay odaygu bakoorad buu watoo bakooraddii markuu soo rogtay unbuu mididii saa uu ku waabiyey dadkii meesha ka dhowaayoon waxba arkaynin ayaa odaygii ku soo yaacay alla adeer maxaa ku helay maxaa ku helay odaygii wuu ka gaadhsiiyey una wuxuu yidhi un balda'du yeen hooyaday ka kari la'ahay eega unbuu yidhi habeenoo dhan buu hooyaday soo garaacaa war maxaan kaa siiyaa dadkii meesha marayey oo dhani odaygunba kor loo eegay adeer maxaa ku waalay ya intii maxaa kuwaalay lalahaa ayuu cararay <laughs> annagu waanu arkaynaa laakiin sheekadu say ku bilaabatay iyo say ku dhammaan doonto waanu aragnaa bal hadda adduunka waxa ka jira eeg ma ku fikiraysaa qaab noocaasa ayaa wax loo dhisaa maskaxdaada may ku jirtaa eeg kuma jirto qalbigaaga kuma jirto maskaxdaada kuma soo dhacayso waa wax adduunka ka jira wey walaa saabaqta umaadan dheeraynin fii maydaani zuurin garoon lagu hayo xumo walaa awdacta umaanad cararin fiihi isaga walaa khababta umaanadna degdegin ilaahay baa tilmaamay muslimiinta waay ku tilmaa wuxuu ku tilmaamay waaladiina laa yashhaduuna azuura wa idaa maruu bilagwi maruu kiraama waxa weeye ma xaadiraan meelaha xumaha lagu hayo hadday soo maraan meel si sharaf leh ayay usoo maraan si sharaf leh ayay muslimiintu usoo maraan waa dadka mu'miniinta ah ee ilaah yaqaana haddaba ogow ilaahay inuu dhagahaagan ku weydiinayo dhagahaagan waa lagu weydiinaya oo carabkaagan waa lagu weydiinaya oo ishaada waa lagu weydiinaya ina samca wاlbasra wاlfu'aad kulu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waa layna weydiinayaayoo ilahay baa inagala xisaabtamaya fain lam tan'a canhu nashiibta fiihi waman laka bilkhalaasi idaa nashiibta meelaha xumaha lagu hayo iyo makhaayadaha buuqa iyo qayladu ka jiraan haddaad ka fogaan weydo waad ku barbaari doontaa haddaad ku barbaarta maxaa dhici doona waxaa la yidhaahdaa lianna man shaba calaa shayin shaaba alayhi qofku shayga uu ku barbaaro wuu ku ciraystaa uun laantu markay qoyan tahay baa la leexleexiyaa geedka daaradiina ku yaala markaad doonayso inuu toos u baxo laanta waa la kolba waa la xidhaa dhinac baa loo qalloociyey dhinac laga ilaaliyaa qallooca wayna toostaa laantu waxaan uga soconnaa ilmuhu markuu yar yahay baa la tarbiyeeyaa inta aad yartaheed caruurta tahay naftaada waxna u diid waxna u ogolow laakiin haddaad weynaato geedangegay baa tahayoo dee in lagu jabiyo mooyaane qalloocsami maysid tarbiyadda way adag tahay saad ku qaadataa wuxuu idhi faylamtan lam ah haddaad ka fogaan weydo canhu garoonkaa xumaha lagu hayo haddaad ka fogaan weydo nashibta fiihi waad ku dhegi doontaa ama waad ku barbaari doontaa waad ku dhegi doontaa waman laka ayaa kuu sugan oo kuu damaanad qaadaya bilkhalaasi inaad ka badbaadayso ood ka fakan doonto idaa nashubta markaad ku korto ku barbaado ku barbaarto ama aad ku dhegto marka aad ku dhegto eed shaygaa la qabsato yaa haddaba kuu damaanad qaadaya inaad ka baxsan doonto mar dambe wuxuu yidhi fain lam tan'a ah haddaadan ka fogaan canhu garo meelaha xumaha haddaadan ka fogaan nashibta fiihi waad ku dhegi doontaa waman laka yaana kuu damaanad qaadaya bilkhalaasi inaad ka badbaadayso idaa nashibta markaad ku dhegto ama si aad ku korto tudanisu maa tadahara minka xataa kaanaka qabla dalika maa dahurta tudanisu waxaad wasakhaynaysaa buu yidhi maa tadahara minka wixii nadiifta ahaa xaggaaga intii nadiifta ku ahaydee kuu fayoobayd sawdiga wasakhaynaya hadda tudanisu waxaad wasakhaynaysaa maa ka tadahara nadiifta ahaa minka adiga agga xaggaaga xataa kaannaka waxba lagu moodaa qabla daalika intaa ka hor maa dahurta inaadan weligaa daahir ahayn inaadan daahirba ahayn oo meel kuu fayoobiba ayna jirin ayaa lagu moodaa intaa ka hor war ha iswasakhaynin ceebta iska ilaali oo ciradaada dhowr oo camalkaaga ilaasho oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xumo ha ha ha hormarsanin tudanisu waxaad wasakhaynaysaa maa ka tadahara nadiifta ahaa minka adiga xagkaaga xataa kaannaka waxaba lagu moodaa qabla daalika intaa ka hor maa dahurta inaadan nadiif ahayn weligaaba nadaafadi meelay joogto inaadan arag hadda nadaafaddu tii muuqaalka ma aha waa tii cibaadada madowgaaga marka la eego iyo sidaad macsiyada ugu dhex jirto eed u dhex dabaalanayso waxaba lagu moodaa weligaa inaadan meel khayr joogaba aadan istaagin wasirta asiira dembika fii wisaaqin wakayfa laka alfikaaku waqan usirta wasirta waxaad ahaanaysaa asiira dembika dembigaagu miduu uu qafaashay fii wihaaqin adigoo welibana figaysan oo fig ku dhex sugan dembigaaga ayaa ku figayni ma og tahay maalinta aad dembaabto in cibaadadaadu ay cuslaanayso ma la socotaa haddaad xan la timaaddo haddaad aflagaado la timaado haddaad dembiyo kale la timaado can cibaadadaadun eg hoosu baa ku imanaya salaadda haddaad tukato kuu dhadhami mayso waad iska tukanaysaa uun siday ahayd uma tukanaysid salaadda haddii kale inaad jamaceega seegtaa laga yaaba waxaa laga yaabaa inaad khayraad badan oo aad samayn jirtay ilaahay kaa qadiyo dembigan aad samaysay darteed ilan dembigu qofka wuu figeeya wuu dabraa wuu dabraa wasirta waxaad ahaanaysaa abaabakarow asiira dembika dembigaagu miduu qafaashay fii wihaaqin adigoo fig iyo figa la figeeyey welibana wa kayfa laka sideebay kuugu ahaan alfikaaku inaad ka soo baxsato figtaa waqadu sirta waaba lagu qafaashaye warsee eh, mar haddii lagu xidho oo jeel lagugu rido oo halkaa lagugu figeeyo oo cidda ku xidhatay ay dembigaagii tahay waxa lagaa xidhay ee lagaa figeeyeyna camalka saalixa ah uu yahay talow yaa haddaba kaa soo saari doono jeelkaa jeelka ayaa kaa soo saari doona buu ku yidhi wkaf abnaa jis wakaf abnaa'a jinsika waksha minhum kamaa taksha daraakima wasabanta wakaf waxaad ka baqdaa abnaa jinsika inamada kula jidhka ah inamada kula jidhka ah iska ilaali ibliiskuma inuu adiga wax ku yeeli baad moodaysaa hadduuna saaxiibkaa kuu soo dhex marin waa saaxiibkaa ninka meelaha xunxunku baraa waa saaxiibkaa qofka wanaagga kaa dheereeya waa saaxiibka habeenkii meelaha madow iyo luuqluuqa cidda ku fadhiisiseed la fadhiisataa wuxuu ku leey cidda aad isku jinsiga tihiin rag iyo dumar waxay dooni ha ahaadaane iska ilaali rag iyo dumar waxay dooni ha ahaadaan waayo saaxiibku saaxiibka wuu lumiyaa saaxiibku saaxiibka wuu lumiyaa waxaan ogahay magaalo yaro galbeedkan inaga xigto hargeyse ugu dhow ayuu inan baa ka soo baxay salaad subax buu gebilay ka soo baxay wuxuu idhi madaarka ayaan doonayay inaan dad gaadhsiiyo doox yaroo ka sokeeya anoo maraya ayaa inan qaawan oo sidii ilaahay ku abuuray ah waana salaada subax in yar ka hor ayaa gaadhida dariiqa bartankiisa ii joogsatay buu idhi markay saa iigu joogsatay waxaan maqli jiray buu yidhi in la odhan jiray iisoo sheege gaadhigu markuu dhacayo jin qaawan baa istusa waxaan u fahmay buu yidhi kolkaa waxani dad maahee waa jinkii qaawanaayee iskaa tusayey ee gaadhiga dhacaya istusayey waa naxay oo gaadhigii biriigaan qabto dad baa la socda gaadhigi intaan biriiga qabtay baan daaqadii loo ku riday buu yidhi gabadh af soomaali ku hadlaysa soomaaliyada oo laakiin say tahay aad ka naxaysid oon sidii ilaahay ku abuuray ah ayaa daaqadii sidaa u qabatay oo iska furistidhi laba ninoo dhacdhacaya oo bastoolo sita halkaasoo kale soo socda waxay igu yidhaahdeen bu yidhi ragga naagahooga lama qaado ragga naagahooga lama qaado waan dhaqaaqay buu yidhi markaa gabadhii waan dhaafay bu bartii baan ku dhaafay buu yidhi bartii markaan dhaafay een halkii kaga ku dhaaf inuu gaari iga dambeeyey ayaa iskay soo daba taagay sidii iska hortaagtay buuhi gaarigii markuu isa soo taagay looga kuma ridani gabadhi gaarigiibay dab soo tidhi buuhi dumar gaariga dambe la socday ayaa xijaabyadoodii u saaray oo gabadhii ku dul tuuray halkan kantaroolkan hargeysa markaan marayno isagu nink inankii hore aniga ii warramayey ma soo qaadi gaarigii ka dambeeyaa soo qaaday kantaroolkan labadii gaari isku soo gaadheen markaasaan inantii waraysanay buuhi maxaa dhacay waxay tidhi inantu shirqool baa la ii dhigay oo hablo aan saaxiibanahay baa ii dhigay waxay igu yidhaahdeen aroos baynu tegaynaa hudheel halkana ka dhacaya mana jirin hudheel iyo aroos toona la tegayaye rag baa la soo ballamiyey khamrina sita dee gaadhigiina la soo saaray meel kaleba isma taagin halkanuu nala yimid bay yidhahdeen kain cidlaa khamrigii inta ragguba ayna cabbin dumarkiibaa cabbay bay tidhi waa dumar kale ayaa ka dambeeyo meesha jooga inankii ii warramayey gabadhii oo maasha allah labisanoo xijaabanoo waca ayuu maalin arkay markaasuu yihi ma salaama markadaabaanu nii ilaahay ya waxa wey waa de waa cuquuba waa naxdin baa ka dhacaysa meesha moogtahay kolkaa saaxiibku saaxiibka ugalaa u galaaftaa saaxiibku hadduuna saaxiib xun haddaad la saaxiibto xumo oo dhan isagaa ku baraya waxaynu ognahay ahlu jannuhu markay sheekaysanayaan maxay odhanayaan warniyo waxaa jiri jiray nina saaxiib ahaynoo khayrka ii diidi jiray talow halkuu ninkii ku dambeeyey waa ka odhanaya fahal antum mualicuun fadalaca fara'aahu fii sawaa'i ljaxiim waa saaxiibo kala tegey oo heshiin waayey weeyi kolka saaxiibku hadduu meel xunun kuu wado inaad iska ilaalisaa wanaagsan wakaf waxaad ka baqdaa abnaa'a jinsika inamada kula jidhka ah ka baq waksha iska ilaali oo ka digtoonow minhum xaggooga kamaa takshaa sidaad uga cabsanayso addaraaqima goolalka ama aarka libaaxa goolka la yidhaha si aad wasabanta iyo shabeelka shabeelku waa xayawaanun xayawaanka ugu dabeecada xun weeye asabanta waa shabeelka ama wax kasta oo dhiiran baa la yidhaahdaa wakaf niyahow ka baq abnaa'a jinsika inamada kula jidhka ah ka baq waksha iska ilaali ka cabsoo minhum iyaga xaggooga kamaa takshaa sidaad uga baqaysid addaraaqima libaaxa goolalka ah iyo wasabanta shabeellada sidaad uga baqaysid wkhaalidhm wazaayilhm xidaaran wakun ka saamiriyi idaa lumiista wakhaalidhum ku biir saaxiibada markaad dhex gelayso iska dhexgal oo la saaxiib wazaayilhum iska ilaali oo ka soocan xidaaran adigoo foojigan oo digtoon markaad qof la saaxiibayso digtooni ha kugu jirto markaad qofka ka tegayso digtooni ha kugu jirto oo iska ilaali waxaa dhici karta ibliiskii inuu kuusoo dhex maro wakun waxaad noqotaa ka saamiriyi muuse saamiri oo kale idaa lumista markii lagu taabto muuse saamiri oo kale oo laa misaasa ha aaminin qofkan ha aaminin ilaa intaad garanayso dabeecaddiisa saxda ah waayo ma laga yaabaa inuu ku khaaimayo ma laga yaabaa inuu ku dagayo bal u fiirsada dadku markay isbaranayaan bal dadka isguursanaya eega laba qofoon is aqoonin markay leeyiin waanu isguursanaynaa ma waxaad u malaynaysaa dhaqanka rasmiga ah inuu mid kastiba ka kale u sheegayo mise inta wanaagsan unba xagga hore soo marsadaa maxaa u dambeeya talow ilaahay baa og kolka waxaa lagaaga baahan ya inaad qofka aad si fiican u taqaan ama guur ha ahaato ama saaxiibtinimo ha ahaato ama waxa la wuxuu dooni ha noqdee inaad iska jirto oo qofkan dhaqanadiisa horta hubi inaad istidhaa ayaa aad iyo aad u wanaagsan adoon aflagaadaynaynin adigoo qalbigaagu una dembaabayn oon tuhmaynin wakhaalidhum ku biir oo wasaayilhum ka soocan xidaaran adigoo foojigan wa kun waxaad ahaataa ka saamiriyi muuse saamiriyo kale idaa lumista markii lagu taabto laami saasa dhe buu ku leeyahay markaa gabayaaga kale waa kii gabayga ku tilmaamay ee yidhi waxdar min annaasi laa tarkan ilaa axadin falkhilu fi mili hada alcasri ma faquuduun الnaasi fi da dahri qad fasadad fasharu طaabcu lahum wاlkhayru taqliidu waxdar ka digtoonow min annaasi dadka xaggooga laa tarkan ha u leexanin ilaa axadin qofna ha u leexan falkhilu saaxiibku fii mili haada alcasri waktigan aan joogno mafquudun waa mid lala yahay saaxiib wanaagsan miyaad haysaa bawaatinu fiida dahri waktigan anoo lahay qad fasadad way fasahaaday fa sharu sharka ayaa dabcun lahum dabci u ah walkhayru khayrkuna taqliidun iska keenkeen weeyaan haddaad aragto khayr waa iska keenkeen sharkuna asal baad moodaaba inuu u yahay buu ku yidhi imaamu shaafici markuu ka hadlaya isna muxuu lahaa kun saa'iran fii da zamaani bisayrihi wa can ilwaraa kun raahiban fii dayrihi waqsil yadayka min azamaani wa ahlihi waxdar mawaddatahum tanal min khayrihi inii طalactu falam ajid lii saaxiba asxabuhu fi اdahri walaa eh, fii gayrihi fataraktu asfalahum likasrati sharihi wa taraktu aclaahum liqilati khayrihi wain jahiluu عalayka faqul salaamaa lacalaka sawfa taslamu in facalta wain jahiluu dadku hadday kugu degdegaan ay jahli kugu sameeyaan haddii lagugu ciyaaro lagu aflagaadeeyo wain jahiluu calayka adiga hadday kugu soo degdegaan faqul waxaad tidhaahdaa salaaman badbaado lacallaka waxaa la rajaynayaa sawfa taslamu inaad badbaadi doontid in facalta haddaad sidaa tidhaa war salaaman undhe salaaman jaahilka looma jawaabo haddaad jaahil u jawaabtid maxaa ka dhalanaya bal waxaad ka warantaa ku yaroo kaa yar oo dhulka ku libidhsan oo maxaanku idhaahdo laydhaadu ay ridayso iska da adiga laydhaada hawadaada qaadaysaba hadduu intuu suuligalu xaaris ku soo maliiqo uu ku yidhahdo carkaala ii bax ka warran musaaraca ya waan ku ciyaarsiin hadduu ku yidhaha ka warran waa ilmahaa yareed arkii sida carruurta ah haddaad haya tidhaa maxaa ka dhalanaysaa waad og inaad ka adag tahay lakin haddaad haya tidhaa u baxda ka warran maxaad noqonaysaa adna isagu xaaru ahaa saw maaha adna maxaad noqon adna xaarunbaad noqonaysaa waxa lagaaga baahaya inaad tidhaa waad iga adag tahay niyow adiga cidna iska kaa celin mayso ila waad ogtee xaar buu wataa sow maaha yuuna xaarkan ku marinin waa halis haddaba qof xuni markuu kula hadlo looma jawaabo qofka xun looma jawaabo ilaahay baa qur'aanka inagu yidhi waidaa khaaabahum اljaahiluun dadka jaahiliintiihi marka ay la hadlaan ay caayaan ay maagaan qaaluu waxay idhahdeen salaaman salaaman warni aan isbadbaadino eeg intaa ha u dhaafin jaahil kale lama hadlo waxay culimmadu odhan jireen kalaamuuljaahilka dubur اlximaar jaahilka afkiisu waa dabada dameerka oo kale dabada dameerku may xishootaa mise wax kastiba uu ka soo baxaa wax kastiba uu ka soo baxaa kolkaa ninaan xishoonaynin oo afka ka matagaya markaad aragto war salaaman dhe maxaa ku dhibay salaaman adigu dhe imaamu shaafici wuxuu lahaa kolkuu ka hadlayey jaahilka yukhaatibunii safiihu bikulli qubxin waakrahu an akuuna lahu mujiiban يزيد سفاهة وأزيد حيلمان كعود زاده الإحراaq طيiبا wuxuu leey يkhaaطبنii waxaa ila hadla أسفيهu nacaska ayaa ila hadla بكuلi qبحi wax kastoo xun buu igula hadlaa وأkrهu waxaan aniguna nacaa أn أkuuna inaan noqdo lahu isaga muجiiban mid u ajiibaya inaan ninkaa u jawaabo aniga ayaa iska neceb يزiidu wuxuu kororhsadaa سفاahةan xumo waasiidu anna waxaan kororhsadaa xilman dulqaad kacuudin laan baabaday moodaa zaadahu uu u kordhiyey alexraaqu gubidu diiban udgoon laanta mar cuudka marka la gudo ma ogid cuudku waa cuudkii caadiga ahaa eeg cuudka goorma horta la ogaadaa udgoonkiisa marka dab lagu dhajiyo saw ma aha adiga sharaftaadu goormay soo baxdaa ee adduunku ay sharaftaada ogaadaan marka xaasid ku helo wali xaasid ma ku helay afka ama dacaayad ma lagaa baahiyey xaasidku markuu ku helo xaasidku wuxuu aaminsan yahay inuu sharaftaada hoos u dhigayo laakiin waa cuuddab lagu dhejiyey oo markaa unbu udgoonkaagu dadka soo gaadhaa waayo qofkani noocu u dhaqmayo iyo adigu noocaad u dhaqmaysid baa la ogaanayaa intay isku jiraan wain jahiluu calayka hadday dushaada jahli ku sameeyaan faqul waxaad tidhaahdaa salaama niyow aan isbadbaadino lacallaka waxaa laguu rajaynayaa sawfa taslamu gadaal inaad ka badbaaddo in facalta haddaad sidaa samayso war waad badbaadi ومن لك بالسلامة في زمان تنال العسم إلا أن, إلا إن عسمت ومن لك بالسلامة في زمان تنال العسم إلا إن عسمت ومن لك yaa kuu damaanad qaadaya bsalaamati inaad badbaadayso fii zamaanin wakti inaad badbaadayso tanaalu aad gaadhayso alcisma ilaalinta ayaad gaadhaysa ilaa in cusimta in lagu ilaaliyo mooyaane wakti adan badbaadaynin in lagu ilaaliyo mooye in kale seebaad u badbaadi buu ku waman laka bisalaama waman laka yaa damaanad qaaday bisalaamati badbaado yaa damaanad qaaday fii zamaanin wakti aad badbaado tanaalu lcasma ad dhowridda iyo ilaalada ad heli adan helaynin in lagu ilaaliyo ilaa in cusimta in adiga dee ila agga alla lagaa dhowro mooyaane haddaba eeg ereyga mantan hore ma haysaa mantaa hore waa istifaam inkaariya taasaa ka dhigan eh, tanaalul cisma gaari maysid dhowrid ilaa in cusimta in lagu dhowro mooyaane mantaa hore ayaa istifaamkeegu inkaari yahay walaa talbas bixayin fiihi daymun yumitu lqalba ilaa in kubilta xaafad dadka lagu dulmiyo hadegin buu ku goob dadka lagu dulmiyo ka dheerow iska ilaali meed ummadda lagu dulmiyo warree iyagoo gaala ah ayay ku heshiiyeen magaaladeenna maka yaan qof lagu dulminin bay yidhaahdeen walaa talbas ha ku nagaan bixayin reer ha ku nagaan fiihi uu ku dhex jiro daymun dulmi reer iyo xaafad dadka lagu dulmiyo ha degin buu ku yidhi waayo yumiitulqalba qalbiga ayuu dilaa dulmigu ilaa in kubilta in lagu silsiladeeyo mooye haddaad meeshan dadka lagu dulmiyayo lagugu silsiladeeyey dee qasab bay kugu tahay oo maxbuus baaba tahaye eh? waad joogi laakiin haddaadan silsiladaysnayn ood xor tahay hooy ka dheerow carabtu aad waxay iskugu ammaani jireen goobaha dulmiga inay ka fog yihiin aad bay iskugu ammaani jireen haddaba goobaha dulmiga allaha inaga dhowree eh? waa inaan ka dheeraanaa walaa talbad ha ku nagaan bixayin reer ha ku nagaan fiihi dhexdiisa uu yahay daymun dulmi yumiitu wuxuu dilayaa alqalba qalbiga ayuu dilayaa ilaa inkubilta in lagu silsiladeeyey mooyaane war haddaad silsiladaysan tahay waa qasab oo waad ku nagaani kaa laakiin haddaadan silsiladaysnayn dulmi ma u adkaysan kartaa cid laga taagroon yahay ama qabiil ahaan ha lagaga taagroonaado ama jamac ahaan iyo asxaab ahaan ha looga taagroonaade markaad aragto cid la sito haddaad garab u noqon weydo dee ilaahay xaggeed ka geli waa inaad garab waa in adiga lagu og yahay in indhahaagu xaqa ay arkaan dhagahaaguna xaqa uu maqlo awoodaadana xaqa aad ugu hiilisid waa inaad daa'iman adigu intaad nooshahay ballantaa ilaahay la gal ballantaa haddaan inteenanu nidhaahno warniyow madluumka aynu isgar isgarab taagno qofka la hubiyey inuu madluum yahay dee wax badanoo magaalada ka dhaca runtii inuuna ka dhacaynin wax badanoo magaalada ka dhaca ku qabso ku qadi mayside soo maydaan maqal ku qabso ku qadi mayside waa xaqiiqo jirta weeyaan oo in badan la arkay oo siyaabo kala duduwan loo arkay oo qofku iska hadlayo siduu doono u hadla loo dhegaysanayo uun waa waxyaabo laga naxo kiisas baa jiro toban sannadood maxkamadaha lagula kallaho uun fayl furan oon la xidhaynin balka waran waa tobanaan sano wax laga naxa ayaa runtii meesha ka jira walaa talbas ha ku nagaan bixayin reer ha ku nagaan fiihi dhexdiisa uu yahay daymun dulmi yumiitu wuxuu dilayaa alqalba qalbiga dulmigu ilaa inkubilta in lagu silsiladeeyo mooye haddaad silsilaydaysan tahay waad iska ogolaanaysaa dulmiga wqarib fataqarubu fiihi khayru washariq in biriiqika qad shariqta waqarib niow galbeedaad galbeed waxaan kugula talinayaa haddii magaalada dulmi ka jira galbeed u kac waqarib galbeed iska aad fataqarubu fiihi waxaa ku sugan khayrun khayr galbeed khayr baa yaale galbeed aad washariq ama bari u kac in biriiqika haddaad candhuuftaada qad shariqta ku saxato candhuuftaada welima ku saxatay haddaad hadli kari weydood xaqa u hadli kari weydo ama galbeed u kac ama bari u kac sheekhu wuxuu uga jeedaa bari iyo galbeed uma jeedee magaaladaadan un dhinac u dhaaf buu ku leeyahay ama koonfur aad ama waqooyi aad ama galbeed aad ama bari aad adoo halkan halkan aad ka yaabtay dhinacuun waxaa la og yahay qofku inuu wareego dee cibraa ku jirta afalam yasiiruu fi lardi buu ilaahay leeyahay dhulka maxay u dhex socon waayeen cibrooyin baa qofka u kordhaya wakaribtaasi galbeed aad baynu ku macnaynay ragga qaarkood waxay ku macneeyaan waana lagu macnayn karaaye wakaribniyahu hariib noqo meelaan lagaa geranayn iska tag wakarib hariib noqo ama galbeed aad fataqarubu hariib la noqdo hariibaysiga fiihi khayrun khayr baa ku sugan washariq barigaa iska aad in biriiqika candhuuftaada qad sharikta haddaad ku saxato haddaad candhuuftaada ku saxato maxaa ku diiday inaad bari aado ood meelaha iska tagto waxaa la og yahay shay meeluun jooga eg shaygu hadduu meeluun joogo waa khatar soomaalidu waxay yidhahdeen war ninka hadlin waa maxay marka la yidhaahdana waa dameer duleedkiisii jooga bay yidhahdeen dameer duleedkiisii jooga hadduu ilaahay caqli iyo naxariis dameer kaa dhigo dameerkuna welibana aradkiisii ban halku ku dhashay un joogo waxba ragna kama taqaanid dadna kama taqaanid dee sidaa doontunbaad u cii ama adu hadli kolka waxa weeye hebel iska daa bay waa dameer duleedkiisii jooge waa nacaska wax qabtaa uuna jirin ayay soomaalidu sidaa yidhaahdeen waxay ka dhigan tahay dameer kan dameerka lagu sheegayaa hadduu dad dadweynaha dhex mari lahaa oo dhaqano kala duduwan uu arki lahaa oo dabeecooyin kala duduwan uu arki lahaa oo ummad kala duduwan u arki laha sidan waxbuu ka bedeli lahaa buu ka bedeli lahaa waxaynu ognahay biyaha inoogu filan biyuhu iyagoo biyaa ah, ladaafadooda waynu garanaynaa ladaafa macno ladaafa la yidhaha bay biyuhu leeyihiin sida fuqahadu ay caddeeyeen alladaafa waa sababta keentay in lagu shaaha waxba kuma kuma maydhi kartid nijaasada shah ma iskaga maydhi kartaa xalka yar biyo wax lagu alay nijaase ma iskaga maydhi kartaa caanaha maxba iskaga maydhnaa sharaabka ka warrama liin macaan intaan tuujina wax ma iskaga maydhnaa dee mid kastiba waa qoyaani war biyuhu macno ladaafa la yidhahda bay leeyihiin iyagoo biyuhu haddana ladaafada leh ayaa markay meelun joogaanay halkoogaa u fadhiyaan way ajoobaan wax meeluun joogay dee biyo aynagaga filan waa kuwana way ajoobeen cadceeddu haddayna zuulaynin oo burjigan ayna dhex cararaynin cadceeddu burjigan cirka ee ay maraysa haddayna dhex cararaynin dhinac dooni ha u socotee qolada falaasifadu waxay qabaan cadceeddu xaggaasay u socotaa cadceeddan aynu arkayna horta cadceeddu xaggay u socotaa ilaahay baa og laakiin nimanka falaasifadu waxay yidhahdeen iyagu cadceeddu xaggaasay u socotaa xaggan uma socoto b aggan horta udhacdaa soma aggan inooga qarsoontaa waxay leeyihin aggaasay u socotaa cadceedda iyo dayaxa axna aggaasay u wada socdaan bay leeyihin waxay u deliishanayaan iyagu markay eegayaan ay leeyihin aggaasay u socotaa waxay ku idhaahdeen cadceeddu agganay xaggaasay u socotaaye burjigan ay dhex ka orod dheeraynayo xaggan u socda haddii gaari weeye in layna xaggiisa dambe oo gaariga xaggaa loo dhaqaajiyo adna aad gaariga xaggaa udhex cararto magaalada xaggeed uga libdhi hadda xagganaad ad u cararaysaa laakiin magaalada xaggeed uga libdhi xaggaasaad uga libdha adu xaggeed u socotaa markaa xaggaasaad u socotaa laakiin gaadhigan falagan ku jirtaa kaa dheeraynaya oo dhinacan kuu dhufanaya waxaanu ku garanay bay yidhahdeen dayaxaa dheereeya sida la og yahay dayaxa habeenka dayaxu uu dhasho cirka buuraha in yar buu ka sarreeyaa sow maha habeenka habeenkaa ku xigana de inuu xaggan u socdo maadan arkaynin ilan haddii una xaggan u socon lahayn hoos sii mari lahaaye kolka waxaan uga soconnaa cadceedda haddii burjigan ay ku jirtaa iyadu dhinacay dooni ha u socotee burjigani hadduuna jiri lahayn oo halkaa un ay taagan tahay waa laga daali lahaa culimo cadceedda waa laga daali lahaa kolkaa isbedbedelkani isagaa keenay wanaagga falaysa الzuhd fi اdunya khumulan laanta biha alamiiru idaa zahid falaysa zuhdu war zuhdigu maaha fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khumuulan qarsooni horta zuhdigu ma inaad ma in magacaagaba la garan waayaa ma inaad dhuumataa ma inaad shaqaysan weydaa falaysa zuhdu zuhdigu ma aha fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khumuulan qarsooni ma aha la'anta adigu bihaa iyada adduunka markaad joogto alamiiru amiir baabad noqonidaa zayida haddaad zuhdido adduunka adoo jooga haddaad zuhdido amiiroo kalun baa tahay amiir amiir baa tahayba walow wlow fowqa alamiiri yakunu fiihaa sumuwan wa iftikaaran kunta anta walow fowqa alamiir amiirka derajo ka sarraysa oo yakuunu fiihaa uu ahaadaa hadday jiri lahayd sumuwan xagga sarraynta iyo waftikhaaran xagga faanka kunta anta adaa noqon lahaa sheekha zaahidka ahow hamoodin zuhdigu inuu hoos kuu dhigayo derajo amiirka ka sarraysaa hadday jiri lahayd adigaa ku fadhiisan lahaaye ogow falaysa ma aha azuhdu zuhdigu fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khumuulan qarsooni ma aha la anta adigu bihaa ay fiihaa adduunka dhexdeeda alamiiru amiir baa tahay idaa zahidta markaad zuhdido nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi su-aashii la weydiiyey maxay ahayd saxaabigii weydiine wax ilaahay ku jeclaanayo wax dadku ku jeclaanayo ilaahay muxuu yidhi muxuu kugu jeclaadaa dadka gacmahooga waxa ku jira markaad iska ilaaliso dadkuna maxay kugu jeclaadaan waynu ognahay rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi zuhdiga si adag buu uga hadlay ama martabo adag iyo mansilo adag ayuu zuhdiga dhigay ilaahay wuxuu yidhi wabtagi fii maa aataaka allahu daar alaakhira war haddaad maanta magac leedahay aqoon leedahay hanti leedahay waxa ad leedaheed haysato waxaad ku raadsataa daarta aakharo walaa tansa nasiibaka min addunya nasiibkaaga adduunyada aanaa halmaamin falayse zuhdu zuhdigu ma aha fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khumuulan qarsooni waxaa jira ereyga zuhdiya laba macnaa loo isticmaalaa mid waxaa la idhaha zuhdun can idunya kaas waa waa ceeb zuhdun can idunya waa ceeb waa zuhdun fi dunya kaas ayaa mamduux wanaagsan waa inaad zaahid noqoto kiyayna dadku ku aqoonin adigoo lagu moodayo maalqabeenka magaalada haddana inaad zaahid tahay oo ilaahay uuni xaqiiqadaada og yahay kaa ayaa wanaagsan laakiin hadday dadku ku ogaadaanoo intaad meelaha sawmacayar ama meel yar intaad ka dhisato haddaad tidhaahda anigu adduunya waa farahan ka qaaday ood iclaansato bahashii inay kuu timaaddo ayaad iclaamisay ummadoo dhan baa odhanaysa war ninka ninkaa ah aynu wax u geyno ma shaqaysto waa noocan adoo la moodayo inaad shaqaysataa loo baahan yahay haddana duruuftaada inuu ilaahay un og yahay falayse zuhdu zuhdigu ma aha fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khumuulan qarsooni ma aha la'anta adigu bihaa adduunyada dhexdeeda alamiiru amiir baa tahay idaa zahidta markaad zuhdido walow fawqa alamiiri amiirka dushiisa yakuunu hadduu ahaan lahaa walow fowqa alamiiri amiirka dushiisa hadduu ahaan lahaa yakuunu fiiha meeluu ahaado sumuwan xagga sarraynta iyo waftikhaaran fahankana anta ad kunta waxaad ahaan lahayd anta adiga adiga ayaa amiirka ka sarrayn lahaa fain faaraqtahaa wakharajta minhaa ilaa daari salaami faqad salimta adduunyada haddaad ka baxdo ood adduunyada sidaa kaga baxdo ood aakhare iyo daarusalaam ad aado waad badbaadayo ogow buu ku yidhi fain faaraqtahaa haddaad adduunyadii faaruqdo wa kharajta minhaa aad iskaga baxdo ilaa daari salaami daarta badbaadadana aad u baxdo faqad salimtaniiho waad badbaaday arrinkaasi waa badbaado wain akramtahaa wanadarta minhaa biijlaalin fanafsaka qad ahanta adduunyadu hadday kula weynaato oo indhaha markaad kala furto dabaqyada unaad aragto iyo gawaarhida cadcad indhaha markaad kala furto dabaqyada iyo gawaadhida cadcad unbaad aragtaa kuuma tirsano ajaadan aad xifdisan tahay kuuma tirsano sunnahan ad noolaynayso kuuma tirsano maxaanku dhaha cibaadooyinkan kala duduwanaad samaynaysid hadday adduunyaduni kula weynaato war miyaadan ogeyn wixii ilaahay ha weynayninku yidhi inaad weynaysay wixii ilaahay uu ku yidhi qiimuu leeyahayna inaad qiimihii ka saartay ha khatar ha gelin wain akramtahaa haddaad adduunyada sharfiso wa nadarta hadaad eegto minhaa xaggeega biijlaalin si weynayn ay ku jirto hadaad u eegto fa nafsaka naftaadii qad ahanta waad sawdiga naftaadii ihaanaystay jamactu laka nasaa'ixa famtailhaa xayaataka fa hiya afdalu ma mtahalta jamactu laka waxaan kuu soo ururiyey annasaa'ixa talooyin baan kuu soo ururiyey famtailhaa abibakar oo ku diran xayaataka intaad nooshahay oo dhan war talooyinkaygan qaada intaad nooshahay fa hiya afdalu maa kii ka ugu fadliga badan weeye imtahalta aad qaadato ama aad ku diranto wadawaltu citaaba wadawaltu lcitaaba maxaa qoran halkaa wadawaltu lcitaaba ha fiihidaasi waa dheeraade la socda وطwلت العتاaب وزidت فيiه لأنka في البaطاaلةi qad أطلta laba فيihi baa kitaabkaygan ku qoran فيihida hore ka masaxa ma jirto فيihida hore ha masixine ee calaamadiya oo calaamad yar u yeela inayna jirin wa dawaltu waxaan dheereeyey alcitaaba canaantii waan dheereeyey wazidtu waanan kordhiyey fiihi isaga dhexdiisa liannaka adigu filbadaalati badaalada ayaad qadadalta ku dheeraatay adigaa baadil ku dhex buu ku yidhi waxaan kuu canaantay adigaa baadilka ku dhex fogaaday walaa takhud bitafsiirii wasahwii wakhud biwasiyatii laka in rashaadta walaa taakhud ha qaadan bitaqsiiri aniga gaabintayda ha walaa taahud buu qoraya miya walaa yaqurka walaa yagrurka yuuna ku khaa'imin ama yuuna ku dagin bitaksiiri aniga taksiirkayga walaa yagrurka bitaksiiri miya okay waa faacilkii markaa ba'daasi jiri mayso walaa yaqsurka yuuna walaa yagrurka yuuna ku dagin taksiirii aniga gaabintayda aan cibaadada ka gaabiyey wa sahwi iyo aniga sahwigaygu wakhud waxaad qaadataa biwasiyatii dardaarankayga laka adiga aan kuu dardaarmay in rashata haddaad doonaysa in toosan inaad noqoto asal sheeka ma camalkiisaa la eegaa mise qowlkiisa ficilkiisaa la eegaa waxaa wanaagsan labadaasi hadday iswaafaqaan fa bihaa wa nicmat haddaad aragto qof ilaahay diinta baray oo camalkana tusaale kuugu ah waa fa bihaa wa nicmat haddaad laakiin labadaa weydo waxaa la yidhaahdaa undur maa qaal walaa tandur man qaal war waxaad eegtaa qofku wuxuu leeyahay laakiin ha eegin qofka hadalka leh ha eegin qofka hadalka leh wuxuu ku le waan kula teliyeye anu cibaadada waan ka gaabiyey e gaabintaydu yayna ku dagin gaabintayda ha ku kadsoomin buu ku yidhi inkastay sheekha tawaaduc ka tahay walaa yagrurka yuuna ku dagin taksiirii aniga gaboodfalkayga cibaadada aan ka gaboodfalay wa sahwii iyo aniga sahwigaygu wakhud waxaad qaadataa biwasiyatii dardaarankayga laka adiga aan kuu dardaarmay in rashadta haddaad tahay nin raashida waqad ardaftuhaa tiscan xisaanan wa kaanad qabladaa mi'atan wa siitan waqad ardaftuhaa waxaan raaciyey kitaabka waxaan ka daba keenay tiscan sagaal bayd xisaanan oo wada qurux badan wa kaanad waxay ahayd qabla daa intaa ka hor mi'atan wa sitan boqol iyo lix bayd bay ahayd qasiidadu markii hore boqol iyo lix waa imise markaa boqol iyo lix sagaal baluge boqol iyo shan waqad ardaftuhaa waxaan raaciyey tiscan xisaanan wada qurux badan wa kaanad waxay ahayd qabla daa intaa ka horna ama kan ka horna miatan wa sitan boqol iyo lix bay ahayd وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت ما ذكرت ميو قرأي مثل ما ذكرت بو قرأي ما وصلي كصلي calaa tamaami rusli rususha kii dhammayska tiray calaa tamaami rusli rabbi halkaa arusli albay leedahay soo maaha wasalli ku salli calaa tamaami rusli rususha kii dhamayska tiray rabbi yaa rabbi rabbigayow rabbigaygow ki rususha dhammayska tiray ku salli wa citratihi citradiisana ku salli citradiisii alkeliimati sharafta lahayd maa dukirta inta adiga lagu xusayo ilaahayow inta adiga lagu xusayo nebi maxamed iyo aalkiisii inaad ku sallido ayaan kaa baryaya halkaa ayuu kitaabkeennii inoogu gebagabooday inta badan ardaydu waxay i weydiiyaan qasiidada oo si gaar ah aynu codkeega aynu si gaara ah u dhammaystirnay kolka insha allah shan daqiiqo ayaynu ku dhammaystiraynaa qasiidada codkeega oo qura saynu horay u sheegnay waa baxrulwaafir mufacalatun mufaacalatun facuulun mufaacalatun mufaacalatun facuulun تفت فؤاadك الأyاaم فاntا وتنحت جسمka الساaعاaت ناحتا وتدعوka المنون دعاء صدق ألا yا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خيدر أبدت ضلاقها الأكياس باتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبات فكم ذا أنت مخدوع وحانت متى لا ترعوي عنها وحانت أبا بكر دعوتك لو أجابت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت ينالك نافعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه اللسان خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذوقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوان مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كليفت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت fawaadibhu wakhud biljindi fiihi fain acdaakahu allahu intafacta wain uutiita fiihi طawiila baacin waqaala annaasu inaka qad calimta falaa ta'man su'aal allahi canhu bitawbiikin calimta fahal camilta فراس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رؤوست وضى في ثوبك الإحسان لكن ترى ثوب الإساءة قد لبست وأفضل ثوبك الإحسان لكن ترى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاوين فليتك ثم ليتك ما علمت ستجني من ثمار العاجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت وقد فقيت وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت وإن أهملتها ونبذت نوسحا وملت إلى حطام قد جمعت فسوف تعاض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبت ولا تحفل بمالك واله عنه فليس المال إلا ما علمت walaysa lijaahilin fi nnaasi mu'nin walow mulku lciraaqi lahu taata sayantiqu canka cilmuka fi malaa'in wayugtabu canka yowma in katamta wmaa yugniika tashyiidu lmabaani idaa biljahli nafsaka qad hadamta jacalta alcilma جعلت المال فوق العلم جاهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بالنص الواحي بونون ستعلمه إذا ضاها قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت wain jalasa alghaniyu cala alxashaaya laanta cala alkawaakibi qad jalasta wain rakiba aljiyaada musawamaatin laanta manaahija ataqwa rakibta wmahma اftada abkaara alghawaani fakam bikrin min alxikami iftadalt walaysa yaduruka aliqtaaru shayئa idaa maa anta rabaka qad carafta famaadaa cindahu laka min jamiilin idaa bifinaa'i daacatihi anaakhta faqaabil bilqabuuli linusxi qowli fain acradta canhu faqad khasirta وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربيحت فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسور واغة وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتدعمك طعام وعن قريب ستدعم منك ما منها ضعيمت وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابستها خلعت وتجهد كل يوم دفن خيل كأنك لا تراد بما شهيت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هادمان وحسن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فوزت فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت ولا تضحك مع السفهاء الأهوان فإنك سوف تبكي إن ضحكت وكيف لك السرور وأنت راهنون ولا تدري أتفدى أم غللت وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت وناد إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن مات wlaazim baabahu qarcaan casaahu sayaftaxu baabahu laka in qara'ta wagtir dikrahu fi lardi daaban litudkara fi samaai idaa dakarta walaa taqul isiba fiihi imtihaaluun wafakir kam sagiiri qad dafanta waqul lii yaa nasiixu laanta wlaa binusxika low bicaqlika qad nadarta tuqaطicunii calى tafriiqi lowmaan وبالتفريد دهرك قد قطعت وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شيخت وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت ولم أشرب حمي أم دافرين وأنت شربتها حتى سكرت ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت ولم أنشأ بعسر فيه نافعون وأنت نشأت فيه ومن تفات وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت وناداك الكتاب فلم تجيبه ونبهك المشيب فمن تبعت ويغبح بالفتى فعل التصابي وأغبح منه شيخ قد تفن وأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نضات ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت فلو بكت دماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عابدون أمرت فما تمرت ولا أضعت ثقلت من الذنوب ولا استتخشى لجهلك إن لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت rajacta lqaaha qara wakhabadta caashwa lacamruka low wasalta lamaa rajacta walow waafayta rabaka duna dhanbin wanaaqasha walow waafayta rabaka duna dhanbin wanaaqashaka alxisaaba idan halaagta wlam yadlimka fii camalin walakin casiiru an taquuma bima xamalta ولو قد جئت يوم الفاصل فردا وأبصرت المنازل فيه شاتا لأعظمت الندامة فيه لهفان على ما في حياتك قد أضاعت تفر من الهجير وتنتقيه فهلا من جهنم قد فررت walasta tudiiqu ahwanahaa cadaaban walow kunta alxadiida bihaa laduubta wlaa takdiib faina alamra jiduun walaysa kamaa xasibta walaa dananta abaa bakrin kashafta aqala caybii waakarahu wamucdamahu satarta فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت ومهما عبتني فلفرض علمي بباطنتي كأنك قد مدحت فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان ماغتا وتهوي بالوجيه من ثريا وتبدله مكان الفوق تحت كما الضاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعودت وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث كنت وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرست وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشات ولا سابغت في ميدان زور ولا سابغت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خبمت fain lam tanca canhu nashiibta fiihi waman laka bilkhalaasi idaa nashiibta tudannisu maa tadahara minka xaanta kaannaka qabla dalika maa dahurta wasirta asiira denbika fii wihaaqin wakayfa laka alfikaaku waqad usirta أسرت وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم وسبنت وخالدهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم إلا إن عسمت ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت وغرب فالغريب له نفاق وغرب فتغرب فتغرب مفيد سوما فيه خير وغرب فتغرب فيه خير وشرق إن بريقك قد شرقت فليس الزهد في الدنيا خمولا لا أنت بها الأمير إذا زهيت ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت wain qaraaftahaa wakharajta minhaa ilىa daari salaami faqad salimta wain karamtahaa wanadarta minhaa biijlaalin fanafsaka qad ahanta wain karamtahaa wanadarta minhaa ilىa daari salaami faqad salimta jamactu laka nasaa'ixa famtasilha وإن كرمتها ونظرت منها بإجلال فنفسك قد أنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت وطولت العتاب وزيدت فيه لأنك في البضالة قد أضلت فلا تأخذ بتغصيري وساهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت وقد أردفتها تسعا حصانا وكانت قبل ذا مئة وسيطا وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت إن شاء الله تعالى halkaa hainoogu joogo risaaladan imtixaan baynu iskaga qaadaynaa xagga xifdiga iyo xagga macnaha iyo xagga codku ee gabaygu baxriga uu yahay saddexda dhinacba imtixaan baan insha allahu tacaala iskaga qaadi doonaa wuxuuna ka dambaynaya ayuu ku xigi doonaa uun imtixaanka kawaakibka wa shukran jaziila